meesha dheera dhulkayaga kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye galab wanaagsan gudan dibadda guud dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaanti galab wanaagsan galab wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhegaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelikeligae lamaanaha waxaan ka marnay barnaamijka intuu hawada ku jira sheekadii xiisaha badneed ee walbahaar adduunya wadajir galabta barnaamijka waxaa halkaan kaga soo jeedinaya ifraaxya cabdulaahi iyo u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka galab wanaagsan talaado arbaciyo khamiis todobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo waa tahay mar kale galab wanaagsan ayaad leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo dhegeysanaysaan soo dhowo saaxiib waa dhowahay faaxay adigay dhegeystayaashaba haye waayahay galab wanaagsan galab wanaagsan galabtoo kale sibti waay soo maha aad iyo aad eh, buuca bilowgiisa aad iyo aad mhm. ma xasuusataa xilligii dugsiga lagu geynayo maalinkii dugsiga lagu geeyey maalinka dugsiga lageey <laughs> ma xasuusan karo maalinka dugsiga lageey inay sibti ahayd ubadi Eh, nin kastoo badanaa sabdiga la geeyaardayda eh, inta badan sabdigaa la mhm. geeyaa mhm. waayahay eh, marka mm. dugsiga kugu horreeya luu geey ku dhamaysa qur-aanka waa bedelad mm, bismillah meeqaa mare xisaab ma lahane xisaab ma lahan dharax baa ah maxaytooda ah mare ah, mhm. sabab laakiin ah. may dhible maanu ahayn dhible ma ahayn <laughs> laakiin marka ayaa dhigtaba guriga joogi jira ah, markaasa dhihi jira may macalinkan <laughs> <laughs> Mhm. iskuula ka baxday marka ah, maya iskuuladeeda ma badnayn laba iskuul keliya waayahay mhm. waa hagaag faaxay barnaamijkeena galab wanaagsanayaan qaybihii ugu horreeyay mm, weliba barnaamijka dhanka iyo kaalimaha suugaanta ayaan ku daafurnaaye aad iyo aad mm. waa tahay cabdulaahi ow barnaamijka alaab waxaan ku daafuranaa dhanka iyo kaalimaha suugaanta waxaan noo soo qabanayaa barnaamijkana noogu daafurayaa heesay ku wada luqeeyaan farxiyo fiska iyo sidoo kale cabdiqaaliq sede mudança. waa tahay halkaasi haddii aan uga imaano heeskii mhm. ay ku wada luqeynayeen fiska iyo cabdiqaaliq mhm. maan qabuujiyaa tahay iyo qaboujisaa tahay ahe maanka marba hadduu qaboobo <laughs> inta kalena waa okay maan qaboujisaa tahay salow wadna tahay muxuu dhihi <laughs> waxaa u malaynaa mhm. ugu dambeysay manqaboojisaa tahay mar haddii laydin dhaho waa caadi waad ku filantahaydambodhisababta <laughs> ammaanta ku jeceshihiin ammaanta ciddiidas ma jirto qof kastaa jecel anaga aad ma xitaa hadda raggii waa zaaid nooga sii batay anaga dumar haddaan nahay beentiin baa nala dhahay aduu yani ragga mhm. aad iyo aad ammaanta u jecel yihiin xilligan mhm. waayahay laakiin gabdhaha in yani weliba sifaad kastoo gabdhaha lagu sheegi jira hadda raggii baa isku bedelay ma garanayo xitaa waxaa la yihahda gabdhaha way warbadan yihiin yani waxbay sheegsheegaan laakiin hadda raggii ba ku wareegeysa <laughs> dagaal ma <laughs> la sheego maadaama mar la dhihi jira dumarka waasaan dumarka waasaan mhm. mm. markaa raggi waa in banaanka la keena ba banaanka in la keena maxaa diidaya eh? dagaala nagula jirtaa bal waaya raali ahaado waayahay eh, qaybihii hore barnaamijka kala wanaagsan ayaan mhm. isla maraynaa jimcada xaggee ku jimcaysata horta jimcadii shaqadii la ku jimcaysta waa shaqaynaysa dadka jimcaysa kuma jirti ma ku jiri waa taasoo hadda kor kuu sheega ku idhaan dadka shaqeeya ku jira maalmaha kala fasaxa leh laakiin ada waa jimcaysataa malaha anaa maqnaa u maleynaa soo jimcaysata ma okay laakiin fasaxa kalaa badan ma hore waayahay khamiista iyo jimcaha dadka aaday ugu tashtaan maadaama isbuuc dhan lasoo shaqeeyey yani labadaas maalin oo kale maalmo fasaxa camal inay tahay oo mhm. dadka dalxiiskii meelahaas aadaanay jecelyihiin laakiin adigu waaba joogtay meel ma aadin meel ma aadin waa fadhiya maalmihii suganta u laabanayna waa dhankaagii maxaa noo soo qabanaysaa waayahay faaxay waxaan noo soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo maxamed biike heestan marka abaalcelin ayaa la dhahaa aan soo wada dhegaysano saaxiibada galab wanaagsan ruuxii damiir leh dabcigiisu nool noolye dadnimada yaqaana dawgu kama habaabo dawgu bulshiyo qof kaydintaba ha noqotee doqonba baalgada intay dunida nooshe waxaan kula dardaarmo dabaday jirana fara dowladiyo bulshiyo qof kaydintaba ha noqotee doqonba baalgada intay dunida nooshe waxaan kula dardaarmo dabaday jirana faray dadka qofkii wax kuu tara dacad kuugu hagar baxa kaga doona meel adag wuxuu galay wax doorsada wax doorsada si ka diiranugu eli eli si ka diiranugu eli eli sikatiiranugu celceliceli sikatiiranugu celi xagkuu diiday waayoho noqo ruux kudaybaxa dibnihiyo afkiiso duco ugu abaalguda duco ugu abaalguda duco ugu abaalguda duco ugu abaalguda ninka qofkii wax kugu tara dacad kuugu hagar baxa kaga doona meel adag wuxuu galay wax doorsada wax doorsada si ka diiranugu eli eli si ka diiranugu eli si ka diiranugu eli eli eli si ka diiranugu eli hadduu diiday waayo nuqaruux ku dayba xadibnihiyo afkiiso ducowgu abaalguda duco ugu abaalguda xadiisdayma dheer baan dulucdiisa kala baxay dharilaaxay labadii ku ku dawaystay noloshe dunida isku aaminay maalintay u garantaa loo dalaalimeeya kugsiyada raxmaanko waxaan kula dardaarmayo dabaday jirana faray dunida isku aaminay maalintay u darantaa loo dalaalimeeya dugsiyada raxmaanko waxaan kula dardaarmayo dabaday jirana faray dadka qofkii wax kuu tara dacad kuugu hagar baxa kaga doona meel adag wuxuu galay wax doorsada wax doorsada si celi celi si celi celi sikadiiranugu celikadiranugu celi xagkuu diiday waayo nuqa ruux kudaynba xadnihiyo dilka qofkii wax kugu tara dacad kuugu hagar baxa kaga doona meel adag wuxuu galay wax doorsada wax doorsada si ka diiran ugu celi celi si ka diiran ugu celi si ka diiran ugu celi celi celi si ka diiran ugu celi hadduu diiday waayo noqon ruux ku dayba xadibnixiyo afkiiso ducowgu abaalguda duco ugu abaalguda soo wada dhegaysana saaxiibada kale wanaagsan waayahay alfanaan b k maxamed b k ayaa heesaas ku luuqeynayay abaalcelin hmm. uhm, dadka qofkii wax kugu tara uhm. daacad kuuga hagarbaxa uhm. kaaga doona meel adag wuxuu galay wax doorsada si ka diiran ugu celi ah. abalaawaha noqonin ee fiiri abaalka qasab ma ah mugtahay wixii oo lagu siiyey oo kale inaad bixiso hanti haddaadan haynin xitaa wanaagaas aad sadaqo tahay soomali laakiin waxay dhahdaa abaal nin galaa badan gudaasayar mhm. maxaa laakiin abaalla-aanta si maaragtay nagu xaqsanayo koley waxaa nagu yaraya isleeyahay danistihalman dhanka waalidka <laughs> ooyahay mhm. eh, iyo sidoo eh, kale xataa qof markuu wax kuu keeno ama markaasoo kaleento mm. yani wax ka dalbatid uu kusiiyo qofkiina waa mahadsantahay tiraado way nagu yartahay inta badan aad iyo maalmahan dambe ama sanadadan dambe eh, dadku yacni maasha allah soo <laughs> <laughs> waayahay eh, waxaa keenaya is leedahay in wacyigu isbedelay soomaalidii ku koobnaa jirta gudaha bas ay kala tagtay mhm. eh, yani wadamo kale iyo dalal kale la aaday haain mhm. waxaa kaloo jirto waxaa leeyahay internetka baa ka go-aya caalamka ama adduunka oo dhan <laughs> labayo tobankan bishan hadda aan ku mhm. jirno markii la gaaro talo muku doontaa maya maya <laughs> <laughs> <laughs> aniga waxaa indhaha soo kala qaaday iyadoo internet iyo telefon la isticmaalayo tolasay ula qabsan doonaa problemka jira wuxuu ani internet la-aanan joogi jira mugta had kasa inaa iga weynta taas cadeen <laughs> anaa isku cadeeyay had <laughs> anaa isku cadeysay waa yahay maadaama waa noolaan karaa ajira mhm. eh, weliba waxaa qabaa mhm. eh, in faa'iido badan ee dalka iyo dadka ugu jirto in internetka la gooyo caalamkao dhan xiliyadii hore eh, mm. yani anuu ulaawaxyaaba badan wuu ku ciyaaray mhm. laakiin faa'iidada ka badan an hadda faa'iidadu ma ii muuqataba mhm wax ii muuqata faaiida darada internetka uu leeyahay oo dhallinyaran ku hayo oo bulshada kale ku hayo oo laakiin dadka ka faaiidaysta oo ku jirtaah hadaa inaa wax baarta aa rabteed waa googleka mm. gashaadhimale markaas maskaxdaa shiilaynaa fiiri eh, problema jiro hadda sidao mobeelada smartka internetka u helnay mm gooba la isugu imaanaa galabtoo kale waxaa laleeyahay galabtii aan isu nimaana asxaabta marka la isu yimaado qof kastaa moobeelkiisuu qabsana dunida inteeda kale uu qeyb ka joogaa adigana qolofkiisa kula jooga markaas haddii internetka la weyn lahaa intaan isu nimaano yaa waxaan ka wada hadli lahayn mawduuca iyo wax waaqiciga dhacaayo iyo sida soomaalihadaana waxaan dhahnaa anaga dadka waa hadalnaa haddaan isku nimaadna xataa markaas internetka dhacdo hadal unba sheekada ku dhamaynayna <laughs> <laughs> waa taay markaan botano dhanka iyo farsamada ayaa gacanta laga haatinaya waa xilligii aan wada dhegeysan jirnay sheekadeenii walbahaar adduun dhowaada qaybta soddon afraad ee sheekada walbahaar adduun oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye waana fikraddii bashiir maxamed khayre hawshii bal bal aan ku dhaqaaqay balsug maanta magaaladan iska dhex marayaa iska mushaaxayaa bal odayaashiina aan raadi ee qaraabadaha iyo kuwii dee kale arinka aan wax wada wadnay iyo qoladan aan jaarka nahay iyo waxaasoo dhan balbal isku raadinayaa bal isu keenaan doonaya haddii ilaha idhahda <laughs> al al al al walaahi bilaah yaa marmayndhahayga ah? sekaas meenu talaashahayn dhexdaaba u xidhane aabbaha iyo united oo kaalay xababkiiba miyuu ka tegay talow ariah ariakalaas ariah ninkii mi waasho talow war waan kula hadlaya maqlaysid xubbigii la xumeeye warfail anuguma garanaye oh. fanta kudise wax noo sheeg dhexdaabad xidhanto waxaan ku uri marna waad ooyeysaa marna waad hadlaysaa eh. oo timihiina waabad mudoobaysatee aboga horta waxaa layidhi gambaal nin gaaraa guntado ya gambaal nin gaaraa guntado gambaalku waa maxay makasiisimea wana ma garanay gambaal gambaal iyo waxaan la jeegso ma gambaleelka la yeedhiyaa ee iskuullada dee jalaskii eh. iskuullada haa waan fahan waan fahme iskuuli gambaleel makuu sheegin kow dheh hmm alaa kula xaal waxaan ku dhahe mm. shaqadii adiga adii u ogeed ah. waa ka baxay abo ah. ah, waa ka weynaadi oo maxaa lase de wax sheeg kontaraadaa ii soo baxay kontaraad haggee ka yimid ana sii yimid adma ku imaanin yaa anuu ii yimidaan ku dhahay yaa <laughs> li walaba allahaasug wadiga kontaraad baa ku yimid oo xaggee kaaga yimid aniga oo danka safiirlan Ah, may hmm. waxa weeyaan eeg safiirlan baad leeday safiirlan ma aha waa switzerland ama scotland iyo xagee kontrolskaga yimid war switzerland iyo safiirland asheys ilma adeer way oo isku ureeni ma iideysan karaan kow dheh ya ilma adeer way ka asheys switzerland iyo safiirserland ashe ilma adeer way oo oh, isma dhalaan ilma adeer waayan kudhe aari ku gashaad war niyo xaggan ka waalayn ninkan war wadan wadan ma dhalo wadan walba asaguma isdhala war wadanka dadka ma isdhalaano ayaga gudahooda isdhala ee wadanka inay isdhalaan maxaa diidi marka dee kuwa ah homeland baa laydhaha la dhahaa homeland hoomey kii dadka raacayana wadadaa markaa qaad maaragto dhanka midig aad u leexato guri yaroo qudaar lagu gado miis weyn oo hor yaallo guriga kaga dhegan dhinaca koonfureed aan degannahay ah, guriga sulaaqaa sulaaqay qadiijo qadiijada qudaarta gado ah. sulaaqada ku dhegan sulaaqo sanbabka ku xanuunna tii waaye <laughs> hadda iiga fiiri walaalamatiin sulaaqabo maya maya sulaaqa mataqaan adi sawaaf si fiican aan u qaana aslaaqa gabadha cad oo gaaban oo quruxleeda oo xaafadaa degan ma ah, <laughs> walaa si fiican u taqaanaa balaayo kugu dhacda oo inkaare kugu dhacday waa naagti jaceylka igu xoogta maanta bajaan ku hay wiilka malaag een gabadhaas si fiican isku taqaanaan oo malaynayaa bismillah xaafadan shimee xaafadan aan ku dhacnay xaafada la ku dhalanano ah gabadhaas een aniga iyadoo aadan isugu dhownahay dhawaana inaan isguursanaa ah, laga yaabaa yaa isguursanaa <laughs> <laughs> walaa xariifkan duurka caadi loogu diraya <laughs> balaayo allah suleeqaa suleeqooy maxaanin beledkan joogi iiga hormarta mid kastaba yaa xariifkan kii isku hilmaamsiyaasilaha kanaba iiga soo horeysaame alloora qaalidaan ka dhiganaa qoftaanaan ku dhahay waxaan ku weydiiyey walaalo waa siran tahay koo dheh waxa makuu sheega oo maku caawiyaa gabadhaas qaalidka walaalahana ay kaaga sheekaysa xaafaduu deganya anaana ku tusahay geedkaas kuna fadhiisaa ma fahante saaxiib waa xidhiiraa ka dhexay wada jecliin annagana xaafadda intaasoo sanaa deganaan ma fahante alloora duurkaa lagu diray koo dheh ilaah horta gaariga aan galno gaariga aan galno war ay haysaa gaariga gudaha noo soo geli cabdi walaalkay haddana qaalidaa shalay igu caman adaga haddana aan gaari kuu galaa miya hadda gaariga arrinta way weynaato uu leeyahay fiira buu gaari ma galaa wiilashan ku waca oo ku caawiyo kowdhe magacaaga ii sheeg magacayga waa magacayga waa samiir wallahi maanta war ay haysaa walaashay gaarigiiba warkaada igala weynaaday geed geeskaa noo soo bixo horta geedkaana keen waxaad iiga warantaa qaalidka aad sheegaysid iyo suleekho ii tilmaam bal si aan u fahmo qadiijo gurigooda makasay qadiijada qudaarta iibiso waa aqaana gabadha yaroo sanka dheeree qudaarta iibiso guriga kasii jeedmaad ganjeer cagaarka eh haa suleeqa ma degan oo gurigaas way degan tahay suleeqadaan ka hadlayaa deganba qaalid gurigiisan kuu tilmaamaa gurigaas geedka horyaal mujeedaa wuu degan yahay aniga intee deganah mataqaanaa gurigaas soo jeedkaas mujeeda oo jiinkada eh. gurigaas jiinkad guriga inta ka saarnaa jiinkada nafsirkaadaan deganah ma fahante war saasaa isugu muuqana isku dugsi ahaan jirna ceeshoo milix gurigeena qaalida doomaad cuntada waa ku cunaa qaalidkaani waa isku fiicannahay hadda walaalkee war mukusha walaal anigaani baxraadna baxra isgeliyaa lagu baxar maahan abay waxaan ku weydiiyey horta adi ka imaantay xaafaddaa ma deganada intay degan tahay aniga horta wadanka waa ku cusbahay anigoo yaraa wadankan la iga waday haddana dib baan ugu soo laabtay laakiin aabbaha i dhalayaa caanahoo la yidhahdo oda qowdhan allah adeer qowdhana waa igu ciyaaraysaa malaha ma taqaanaa horta adeeqoo dhan si fiican oo kana waa adeerkaaye oo adeer ani adi hoostaa iska soo gelayna markaase maade waxaa lee dhahaa bo muuno xaaji ciisa lee dhaha xaaji ciise magac maskiima ka ahna idhaale mafaad xaaji ciise tiro dhowr jeeran aabba ka maqlay oo ninkaas maa ku dhalay ha ninkaas ay dhalay xaaji ciise waaba waa qaraabadeynabee <laughs> anaa baa isku soo dhacnimay hadda oo adeerkay hadda qawdha maa ku dhalanay ani qawdhana ay dhalaha wadankaa dib ugu soo wiilka adeer qawdha uu sheegi jiro oo ingiriis ku maqnaa adiga miya aniga waay haa allah walaa booro alle oho aan ku fahamsanin waan xoogaan waa ku dhidhibay saabax gurigaan ku gee biyo aan ku siiyo wiilashaan kuwa ku caawinayaaye horta waa ku faraxsanaa gabar oo adeerkay dhala maanta inaan barto gaariga meesha maan uga tagnaa hadda alla wiil walaalkee horta aniga suleeqa xaasidnimada aan u hay naagta jacaylka igala wareegtay yaa dabartiba nin wiilkan waa waxaan isdhahay kodar wiilka adeerkayaaba dhala anaa sheekadan furfuraa filinka dhan iiga osa socdaan anaa u daadiyaan kudha saabax saladaane gurigan u celinaan kudha hadhow aa soo adeegana saabax intaasa inoo joogta dhegaystayaal qaybta soddon iyo ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmayno nabadgelyo waa hagaag dhegeystayaal markaana waxaan wada dhegeysanay sheekadii xiisaha badneed ee walbahaar adduunyo oo xiisaheeda wadata weli waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkii galab wanaagsan saaxiibayaal farax waa tahay dhanka kaalmaha suugaantan ku noqoneynaa botano waxaa noo soo qabanaya hees uu ku luuqeeyo xuseen shire heestan waxaa la yidhaahdaa hmm. waxaad hibanaysa jooji dafay naftaada kartiyu hibashada ka kaale masiibku hadduu hagaago inaan heer sare ku geeyo hankaaguna u rumoogo anaa rab uku hawlan adoon hiibfay naftaada kartiyu hibashada ka kaale masiibku hadduu hagaago inaan heer sare ku inaysa jooji xuratay muu tahay xuseen shir halkaasi haddiyaan uga imaano adoon hiifay naftaada kartiya hibashada ka kaalay nasiibku hadduu hagaago inaan heer saro ku geeyo aniga si un ugu howlan <laughs> laakiin walaalow ballanqaadka ragga soomaaliyeed waa mala dhihi karaa eh, markaad taajir noqotiin mm. oo rafaadkii maxaajir laga baxo hadhowta noqon kale ka baxdeen <laughs> soo ma jirto <laughs> eh, dadka isku mid maaha mugtaha waa laga yaabaa hal iyo labo inay wax un qaldaan laakiin sideena badan ballanka waa waa ilaalinaa dhe waa tahay xuseen jir ayaa ku luuqeynaya barnaamijkeena galab wanaagsan ayaynaa qayb ka ah waayahay qaybihii dambe isla soo gaareen faraax barnaamijka galab wanaagsan aad iyo aad dhegeystayaasha u mahad celinayna meel kastoo ay joogaan iskasta mm. kasta ay mm-hmm. maadaama gabagabadii aan isla joogna saaxiibada waxaa uga tegaynaa mid kamid a ah kaalimaha sugaanta eh, waxaan soo qabanayaa heys ay ku wada luuqayaan nashaad iyo sidoo kale maamilaki heystan waxaa la dhahaa mm-hmm. qaraabada ma badina qaraabada ma badina bal qaraabada la badiyo <laughs> dhegeystayaal barnaamijkan intaan ku kulmi doono midkiisa xiga botaan iyo faraaxoo idin leh sidaasi nabadgelyo qandheeriyo qotoonkiyo cabaadheaha qalbigayga saaqado qandha'aan qaade qandha'aan qaade kadan dheeriyo qotoonkiyo cabadhiyaha qalbigayga saaqaduu qandhaanka qaade qandhaanka qaade ka dhalataa uran kugu barbaarsho waad qiimo badantee u dhammaysu dhiibna ayntaqso jacayle uu wagta lagu qoray keenaw karawaynagamuhuna wada aqiray qoyskaad ka dhalataa uran kugu barbaarsho waad qiimo badantee u dhammaysu dhiibna taqiso jacayle buu wagta lagu qoray keenaw garawayn adamuhuna wada aqiray kayrkeen ma garanaa beybi urumaha ma dhaafnaa beybi qoyskeen ma dhisanaa beybi qarabada mukadinaa beybi qarabada mukadinaa beybi aqurumaha ma dhaafna baybi aqoys keen ma dhisana baybi aqarabada ma badina baybi qarabada ma badina baybi kayrkeen ma garana baybi qurumaha ma dhaafna baybi qoyskeen ma dhisana baybi qarabada ma badina baybi aqoysken ma dhisana baby aqarabada ma badina